alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllahu wbaarak calى nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigiina waa darsigii soddonaad ee ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa addarsu athaani wاlcishruun casharka labaatan iyo labaad assanatu asaadisatu sanadkii lixaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan khasawaatuhaa duulimaadyadii dhacay islaamu humaamata saxaabiga thumaamo loo yaqaana islaamidiisa iyo wactiraafuhu qirashadiisa islaamka uu qirtay musanifku sanadkii lixaad wuxuu halkan ka sheegay laba qodob wixii duulimaad oo sanadkaa dhacay inuu sheego kow saxaabi islaam loo yaqaano thumaamata bnu uthaal saxaabiga inuu ka warbixiyo islaamnimadiisi fi sanati sanadkii asaadisati ee lixaad dhexdiisa xadadat waxaa dhacday qaswatu bani laxyaan qolyaha reer bani laxyaan la yidhaahdo duulimaadkoodii liqadrihim ballaanka baxooda walam yakun ma ahayn fiihaa duulimaadkaa dhexdiisa xarbun wax dagaal ah waa lagu duulay laakiin dagaal ma dhaceen sabab liannahum ayagu harabuu way carareen laba lambar buu halkaa qabtay banulaxyaan markuu yidhi banulaxyaan ismu qabiilatin waa qabiilo magaceed reer banulaxyaan ba lh waa qabiilo magaceed midda labaadoo a liqadrihim ballanka baxoodana wuxuu yidhi liqadrihim likhiyaanatihim khiyaanidooda wadaalika arrinkaasuna anna rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa qad arsala mid u diray ilayhim ayaga xaggooda rajulannin ninkaasoo ismuhu magaciisa caasim ibnu thaabitin la yidhaahdo ninkaasaa loo diray caasimkiina thaabit ah maxaa loogu diray waa nin saxaabi ah liyucallima suu u baro hum ayaga addiina diinta faqataluu way dileen hu ninkii wa kaana waxaa ahaa macahu la jirankiisa jamaacatun koox saxaabo kalea la socotay qataluu gaaladu way dileen minhum jamaacadii xaggooda thamaaniyatan sideed nin bay ka dileen wa baacuu way iibiyeen itnayni labana liahli makata ree makana laba nin bay ka iibiyeen siddeed ninna waa dileen labana way iibsadeenba addoom ahaan bay u iibsadeen fa qataluu ree makana way dileen humaa labadii nin fa kharaja wuu u baxay rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bimi'atay raakibin boqol nin oo farada fuulshan iyo gaadiid ayuu ka haystay falam yejidhum muusan helin ha muusan helinba waa meeshu way carareenba sababkaasuu marka dagaalku ku dhacay banulaxyaan waxaan sheegnay waa qabiilo magaceed kow ballanka say uga baxeenna raggii quraadaha iyo qur-aanka yaqaanooo loo diray inay diinta ilaahay baraan oo towxiidka u sharxaan raggii bay ballankii uga baxeenoo laayeen kow bay kaga dhigeen qaybna waa dileen qaybna waaba iibiyeenba wa fiihaa sanadkaa dhexdiisaa xadadat waxaa dhacday qaswatu lghaabati haaba meesha loo yaqaan duulimaadkeedii lambar buu qabtay saddexaad alqaabatu mowdicun waa meel bayna makata maka iyo walmadiinati madiina u dhexeeya kharaja wuu baxay ilayhaa xaggeeda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama wa macahu rasuulka la jirankii waxaa ahaa khamsu mi'ati rajulin shan boqol oo nin liqitaali carabin carab la dagaalankeed buuna nebigu u baxay carabtaasoo hajamuu weeraray calaa liqaaxi rasuuli rasuulka geeliisii dhalay liqaaxu waa geela irmaanoo dhalay oo caanaha leh ay niyaaqihi geeliisii irmaana halihiisii wa salabuu way kaxaysteen haa iyadii xoolihii way dhaceen way kaxaysteen wa qataluu waxay dileen ibna abidarrin ina abidarra way dileen wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama qad ancama mid u barwaaqeeyey calaa ra'iisihim hogaamiyahooda madaxweynahooda ah cuyaynata bni xisnin ah fa acطaahu wuxuu siiyey ardan dhul buu nebigu siiyey ninkaas cuyeyne ah waa qoyskan ninka madaxda u ahaa fa kafara wuu ku gaaloobay binicmati barwaaqadii wa facala wuxuu sameeyey maa wixii facala uu sameeyey dee xoolihii nebigana in la dhaco ninkii xoolaha la jirayna ay dilaan ayib xasalad waxaa dhacday fiihaa sanadkaa dhexdeeda munaawasha fiihaa duulimaadka dhexdiisa munaawashaatun wax isku tuurtuur xoogaha hubya waxbaa la isku ririda fiihaa qutila waa la dilay fiihaa dulimeedka dhexdiisa iyo dagaalka muslimun ruux muslim ah iyo wa mushrikaani laba gaal waxbaa la isku turtuuray dagaal caamu ma dhicin laba gaal iyo hal nin oo muslimaa ah dhintay oo dhanka gaaladana laba nin baa ka dhimatay muslimiintana hal nin baa ka dhintay wa fiihaa sanadka dhexdiisaa xadaثat waxaa dhacday lxudaybiyati xudaybiya duulimaadkeedii walam yaxdud ma dhicin fiihaa dhexdeeda xarbun wax dagaal ah xifdan ilaalin la ilaalinayo calaa xurumaati lbeyti beytka xurmooyinkiisa beytkii alxaraam ee xurmada laha lambar afar buu qabtay alxudaybiyatu bi'run waa ceel bayna makata maka iyo walmadiinati madiina u dhexeeya lambar shan asarat waxaa maynan gaarin wa fii haadihi sanati sanadaas ayada ahaa aslama waxaa islaamay humaamatu bnu uthaali uthaalati buu i qoraya uthaalati taabuu idiin raacinaya ah, waxaan rajaynayaa taadaasi dambe inay khaldan tahay waxaan ku aqaanay humaamatu bnu uhaalin oo laam keliya oo taadu aysan ku jirin mm, taadaas dambeeta inaysan jirin baan u malayn bal soo raadiyo humaamatu aslama waxaa islaamay humaamatu bnu uhaalin wey ninkaasaa islaamay bacda an caamala markuu kula dhaqmay ka gadaalhu asaga alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bimuntahaa makaarim alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan meesha ugu dambaysa nebigu markuu kula dhaqmay hoos buu lambar qabtay asarat waxaa soo qafaalatay hu thumaama sariyatun ilaalo fi dariiqi waddada wa jaa-at way la timid bihi asaga ila rasuuli rasuulkay ula yimaadeen sala allahu calayhi wasalama fa carafahu rasuulku wuu gartay thumaame fa aslama fumaama wuu islaamay wa bacda islaamihi islaamnimadiisa kabacdina rajaca wuxuu u noqday ilaa bilaadihi dhulkiisa alyamaamati ahaa wa mara wuxuu soo maray bimakata mako muctamiran asagoo cumraysanayoo cumro gudanaya wa adhara wuxuu muujiyey fiihaa maka dhexdeeda al islaama islaamnimadii buu muujiyo ree mako oo gaala ah leanna nebigu madiinuu joogaa ree mako oo gaalaahuu u yimid islaamnimay ku ogaayeen waxa weye gaalnimay ku ogaayeen inuu islaamay buu u sheegay marka walamaa goortii rajaca uu noqday ilaa bilaadihi dhulkiisii markuu u noqday weliba dhulkiisa raashinkaa wuxuu uga imaan jiray mako ree maka meeshay raashinka ka qaataan ninkan dhulku ka yimid bay ahay yamaama yamaamana isaga mas-uulka ah meeshiisii markuu ku noqday manaca wuxuu u diiday canilmushrikiina mushrikiinta xubuuba alyamani yaman raashinkii ka imaanahayey iyo dalagii ka soo go-ahayey xataa yuslimuu ilaa ay ka islaamaan wuxuu yidhi ilaa aad ka islaantaan wax damboo idiin imaanaya lama arka arkabi cunaqabatayn buu saara faistakaafat gargaar bay weydiisatay qurayshun quraysh birasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay dhaheen maxamedow qaraabaynu nahay waa kala mabda' duwanaho dee gaalaba aan noqone waa la bakhtiyaa lihi ninkii cunaqabatayn buu na saaray wax raashin ah iyo wax badar ah oo meesha ka imaanaya midna lama arko ciyaalkii waa naga bakhtiyeen fa ashfaqa wuu u dhimriyo waa u turay rasuulku calayhim dushooda wa arsala wuxuu u diray ilaa humaamata humaamo ayuu u diray liyuciida suu ugu soo celiyo waa humaam ee calayhim quraysh dushooda maa wixii kaanuu ahaa ya mid u keena war sidii caadiga ahayd oo aan wax u kala gadan jiray wax u kala gadan jirteen ugu soo celi baa nebigu yihi fa facala wuu sameeyey saxaabigan humaamo markii lasoo qabtay masaajidka dhexdiisaa lagu xira masaajidku faa'iidooyinku leeyahay waxaa ka mid ahaan horey usoo sharaxnay maxaabiista lasoo qabta meesha lagu xiro asoo minaan soo sheegin ninkaanaa lagu xira dhab markii la xiray baa asagoo masaajidka ku dhex xiran baa nebigu yirkaasi war fumaamahaye bal ii warra waa fiicnahay bu haddaad idishid dee nin dhiig lahaan ahay oo reer baan ka dhashay waa la ii aargudaya waa lagu dilin bi adna haye haddaad abaal ii gasho iska sikaysiday sidoo farahaada iga qaadidin nin wanaagsan oo waxgarad aan ahay oo ninka wanaagga ii sameeyey waan aqaanaa waa labo haddaad xoolo u baahan tahay oo faqri iyo gaaja ay tahay waxaad ii xiratayna wax sheego xoolaan haysta waa ku siinayaa nebigu waa isaga tegay markuu arkay ninkan meeshuu marayo maalinka labaad buu kusoo noqo asagoo xabsiga ku jira weli masaajidka barbal ii waran warku waa warkii shala aan kuu sheegayb sidii aan kuu sheegaan taagna maalinkii saddexaad baa nebiga kusoo noqday intiibuu ushe markaasaa nebigu wuxuu markaa wixii ka dambeeyey sii daayay ninkan faraha ka qaada waa la sii daayey maalmahaaso dhan buu arkayay sida nabiga iyo saxaabadu u wada dhaqmahayaan magaalada masaajidka meel ku dhow buu tegay oo geetimireed iyo kudhex yalan wuu soo qubaystay wuu yimid uu dhawaaqa wuxuu ku dhawaaqay towxiidka laa ilaha illa allah maxamad rasuul uu markuu towxiidkii qabsaday uu islaamay wuxuu nebi maxamedow waxaan u socday mako muctamir banaay markii la isoo qabanayay waa cumraa baan u socdayba ciidankaagaa isoo qabtay marka cumradayda aan soo dhamaystay ma la isii markaasa nebigu yidhi ha fasax baad wa bacda islaamihi markuu islaamay ka bacdi qaala wuxuu ku yidhi lirasuuli rasuulka sala allahu caleyh wasalam uma ma hadlaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay u fiirso yaa muxammadu muxamedow maa kaana ma ahayn calaa wajhi lardi arlada dusheeda ya a cala alardi miya maa kaana ma ahayn cala alardi waa sax saas ay qoran wejhigaan iska khalada maa kaana ma ahayn cala alardi arlada dusheeda min wejhin weji wejigaasoo abqado laga nacay badan yahay ilaya xaggayga min wejhika wejigaaga qof bani aadam ah oo wejigaygu wejigaysa ato ou arko adaan kuu nibcaabi nebi maxamed buu la hadlaya sal alay wasalam qof bani aadam oo arlada dusheeda ku sugan oo aan kaa nibcahay ma jirin faqad asbaxa wuxuu noqday wejhuka wejigaagii hadda axaba alwujuuhi wejiyaasha midka loogu jecel badan yahay kullihaa dhammaanteed ilaahi xaggayga hadda wuxuu yidhi wejigaaga weji aan ka jeclahay lama arko nebi maxamedow wax yar daqiiqada ka horre nebiga uu nibcaa haddana waa kana nebi maxamed wejigiisu wax walba ka jeceliya maxaa bedelay iimaankii uu qaataa bedelay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa kaana ma ahayn cala alardi arlada dusheeda min diinin diin diintaasoo abqado laga nicay badan yahay ilaya xaggayga min diinika diintaada diin aan maqlana waxaan u nicbaa diinta maxamed uu haysto uu sheego faqad asbaxa wuxuu noqday diinkaagii axaba diini diin midka loogu jacayl badan yahay kullihii dhammaanta ilaya xaggayga wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa kaana ma ahayn min beladin wax dhul ah abqadlo mid laga nacay badan yahay ilaya xaggayga min beladika dhulkaaga dhulkee wadanka madiine aad degan tahay meel aan ka nibcana maysan jirin faqad asbaxa wuxuu noqday hadda axaba albilaadi dhul midka loogu jacayl badan yahay ilaya xaggayga wuxo dhan hadda maxaa jeclaysiiyey iimaanka qalbigiisa ku jira markii hore maxaa nabcaysiinayey iimaan la-aanta haysa asilatun su aalo mataa xadaat goormay dhacday ghaswatu bani laxyaan qolyaha ree bani laxyaan loo yaqaan duulimaadkoodii mataa xadaat goormay dhacday ghaswatu lghaabati duulaankii qaaba qaaba duulaankeedii mataa xadaat goormay dhacday ghaswatu lxudaybiyati xudaybiye duulimaadkeedii man aslama yaa islaamay fii haadihi sanati sanadan ayadaa dhexdeeda humaamatu bnu uthaalin wey maada qaala muxuu ku yidhi lirasuuli rasuulka sala allahu allah u naxariisto calayhi rasuulka dushiyo wasalam allaha badbaadiyey bacda islaamihi islaamnimadiisa ka gadaal muxuu ku yidhi erayaashan soo socda dhaarta ah addarsu thaalith walcishruun darsiga labaatan iyo saddexaad qaswatulxudaybiyati xudaybiya duulaankeedii weeye kow iyo wa ridwaani heshiiskii raalli ahaanshaha labadaa qodob ayuu musanifku meesha kaga hadlaya waa lxudaybiya duulimaadkii xudaybiye kow iyo baycat ridwaan raalli ahaanshaha baycadeedii iyo heshiiskeedii sababuhaa sababkeedu anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama kharaja wuu baxay nebigu yuriidu asagoo doonaya makkata mako buu ka baxaya madiinuu ka tegey maka uso makadu u socdana gaalaa haysata gaalo ayaa haysata sanadkan waa sanadke waa lixaad magaalada maka markaa gaalaa ah haysata nebigu madiinu ka yimid marka inuu nebigu maka ka hijroodanaysoo mujaladka koobaad kuma inaan soo marin maka wuu isaga hijrooday makuu madiinuu tegey waa la soo dhoweeyey dhisay madiinuu deganaa nebigu sal alay waslam marka sanadkii lixaad buu makadii uu waagi hore ka baxay soo aad muxuu u doonayaa muctamiran isagoo cumraysanaya cumruu u socdaa bes laa muxaariban asagoon dagaalamaynin hawshiisu ma ahayn hawl dagaalo dagaal uma socon dagaal uma usan socon ayib wa macahu nebiga la jirankii waxaa ahaa alfun kun iyo wa khamsumiatin shan boqol oo min almuhaajiriina muhaajiriin ka tirsan iyo walansaari ansaar muxuu watay kun iyo kun iyo shan boqoloo ciidan yay yihiin muhaajiriin oo dadkii maka ka tegay iyo ansaarba kuwii madiine lagu tegay bilaa silaaxin hub la-aan sababtoo dagaal umaysa socon falamaa calimat markay ogaatay qurayshun quraysh falamaa calimat waa maxay ragga qaar baa daayta ku haya samicat calimat iyo samicat waa kalabo samicat way maqashay calimatna way ogaatay falamaa samicat markay maqashay qurayshun quraysh bikhuruujihi nebiga soo bixiddi ijtamacat waxay isku raacday oo go-aansatay limancihi nebiga u diididiisa can beytillaahi ilaahay gurigiisa loo diida alxaraam ee xurmadale go-aan bay waxay ku gaareen inuusan nebigu maka gelinoo loo diido muxuu u socdaa nebiguna inuu cumraysto xajka inta ku dawaafo iska noqdo walaakin lam yaxdud ma dhicin fiihaa socodkaasi iyo xudaybiya dhexdeeda xarbun wax dagaal ah tacdiiman weyneyn la weyneynayo lixurumaati lbeyti beytka xurmooyinkiisa alladii beytkaas oo jacala uu ka yeelay hu asaga allaahu alle xaraman xaramkaasoo aaminan aamin ah walamaa goorti wasala uu gaaray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam alxudaybiyata xudaybiya xudaybiya waa maxay waa ceel soo maynaan soo marin arsalat way u cidirtay ileyhi xaggiisa qurayshun quraysh waxay usoo dirtay alrusula rusula waa maxay waa dad ergo rasuul hal xabaa nin ah laakiin rusul haddii lah waa jamc rag badan oo erge ah oo quraysh ka socda oo maxamed iyo ciidankiisa la hadla nebi maxamed sal ly slm bay soo direen dagaal ma ahad wadaan idinku taga bal ninkan maxamed wuxuu raba soo ogaada yidhaah arsalat waxay soo dirtay ileyhi nebiga xaggiisa qurayshu qoraysh arrusula rag erge ah iyo waxa weeyaan dad bay soo dirtay yas'aluuna xaalay raggaasi weydiinayaan hu nebiga can sababi majii'ihi imaatinkiisa sababkiisa maxaa doonaysa wadanka waa horaad ka tagtay magaalaad samaysatay dad baad la degtay maxaa ugu soo noqotay waddankeena maxaa soo raadisay ayib hoos lambar midiin qabtay wasababuha meeshuu leeyahay ra'a arasuulu rasuulku wuxuu arkay sala allahu caleyhi wasalama fii manaamihi hurdadiisa annahu nebigu dakhala inuu galay makata mako huwa asaga iyo wa asxaabti isagoo hurduu ku riyooda ra-a waa ru'ya maanta manaam ah muxalliqiina xaalay yihiin kuwa timaha iska xiiray muqasiriina xaalay yihiin kuwa gaabsaday marka la cumraysanayo timaha dadka qaarra waa iska xiiraan qaarra waa gaabsan labada waa ok marka ayagoo timihii qaarna xiireen qaarna gaabsadeen buu nebigu manaamku arkooy oo meeshaa ay tageen fa akhbara wuu u sheegay nebigu almuslimiina muslimiinta annahu nebigu yuriidu inuu doonayo alcumrata cumro cumraan ku riyooday waa cumraysanaynaab wa kharaja wuu baxay nebigu biman dadkii macahu la jirankii ahaa xataa wasala ilaa uu gaalay aqsa alxudaybiyati xudaybiya meesha ugu dambayso dhanka makaa xigta falamaa samicat qurayshun quraysh markay maqashay biquduumihi soo gelidiisa arsalad way u dirtay lahu asaga alrusula rag bay u dirtay yas'aluunahu xaalay weydiinayaan can sababi dalika arrinkaas sababki wa kaana waxaa ahaa min jumlati rusulihim dadkii ay direen guud ahaan waxaa ka mid ahaa curwatu bnu mascuudin ninka curwatu bnu mascuud loo yaqaana athaqafiyu ee reer bani thaqiif qadima wuu u yimid wuu usoo galay ila rasuuli rasuulka sala allah alay wasalam wa qaala wuxuu yihi yaa muxamadu muxamadow jamacta waxaad isu keentay min awbaashi naas dad lilito isu keenkeen ah wax waxaa isu keenkeentay qabash midda meel aad ka keentay saas wey awbaashi naas dadka dadka ugu liitay oo masaakiinta ah midda meel ka keentay waji'ta waxaad ula timid bihim adaga ilaa ahlika ehelkaagi iyo wacashiirataka qoyskaagii litafudahaa litafudahaa si aad ugu kala geysid bihim ayaga ay litafaruqihaa kala geynteeda bihim ayaga aad ku kala geynaysa muxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa dadkaan aad la timid waa dadaan naga dhalan anagoon annaga naga tirsanayn kow ummaddan aada u timidna waa qoyskaaga quraysh baanu naha marka waxaad u timid reetolka kow inaad dhib u geysatidoo dad aan annaga naga mid ahan intaad noo keentay aad nagu dhibtidna waad noo keentay yidhahdeen dhibkaasaad u socotaa marka ina qurayshan quraysh qad xalafat waxay ku dhaaratay anlaa tadkula inaadan gelin makata maka haadaakan alcaama ee sanadka abadan weliga sanadkan soo sanadkii lixaad ma aha qoreyshi waxay isku dhaarsatay sanadkan maxamed inaadan gelin ma kuu ogelin ma gelaysid taas horta qabso uma rajaca wuu noqday curwatu curwo bacda an ra'aa markuu arkay ka bacdi maa waxa tafcalu ay samaynaysa asaxaabatu saxaabadu birasuuli rasuulka ay ku samaynayaan sala allahu caleyhi wasalam wuxuu u fiirsaday intuu rasuulka la joogay rasuulka iyo saxaabadu qaabkay u dhaqmayaan saxaabadu qaabkay rasuulka u ixtiraamayaan qaabkay u weyneynayaan wixiibuu fiiriyey wuu fiiriyey wuu eegay muxuu arka marka waa kana wuxuu arkay id kaana wuxuu ahaa nebigu laa yatawada-u midan weysaysan ilaa watakaadu waxay sigaysay asxaabuhu asxaabtiisu yaqtatiluuna inay ku dagaalamaan calayhi weysada dusheeda biyaha nebigu uu ku weysaysanaya ka daadaadanaya bay gacmaha inta u hoorsadaan oo isu marayaan ba jirka ismarinaya ninkii xataa biyaha gaari waaya biyihii nebigu uu ku weysaystay ninka ay ka qoyan yihiin markuu arko intuu ka dabato uu ka tirtiranayay barakaysi ay nabiga barakaysanayaan iyo jacayl ay nebiga jecel yihin sal alla alih wasalam taas waa qodob yatamasaxuuna xaalay isku masaxayaan bihii biyaha waidaa jalasa markuu fadhiisto khafaduu hoos bay u dhigayeen aswaatahum codadkooda cindahu rasuulka agti walaa yarfacuuna kor uma qaadayn annadara eegmada ileyhi xaggiisa indhahna kuma soo taagaynin markay hadlayaanna maysan qaylinaynin walamaa wasala markuu gaaray curwatu bnu mascuud ilaa qurayshin quraysh qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga ji'tu waxaan u tegey kisra ninkii kisra ahaa oo fii mulkihi boqortooyadii ku dhex sugan wa qaysara qaysarna waan u tegay fii cadamatihi weynankiisa asagoo ku dhex sugan macnaha wuxuu leeyahay boqoradii gaalada ahay oo naga waaweynaayo reer faris iyo reer ruum iyo waan soo arkay hadda ka hor famaa ra'aytu ma arag melikan boqor fii qowmihii tolkii ku dhex sugan midla muxamedin muxamed oo kaleeta maan arag Ah, maxamed bn maxamed oo kale iyo wa asxaabii asxaabtiisi aladiina kuwaasoo laa yuslimuuna aan dhiibaynin hum muxamed lishayin shayna walla say u jecel yihiin baan arkayo muxamed say u jecel yihiin weligood ma dhiibayaan fanduruu eega ra'yakum ra'yigiina quraysh buu la hadlay ninkan waa gaal raytulkii buu la hadlaya fa innahu ninkan muxamed ihi carada wuxuu idiin soo bandhigay calaykum dushiina rushdan hanuun wax fiican buu idiin soo bandhigay faqbaluuhu ka qaata wainii innii aniguna lakum idinka naasixu nin idiin daacadaan ahoo wanaag baan idiin sheegaya wa akhaafu waxaan ka baqayaa allaa tantasiruu inaydan ka guulaysan calayhi dushiisa ninkan iyo ciidankiisa iyo say u jecel yihiin iyo say isugu xiran yihiin haddaan fiiriyey weligiin ka guulaysan maysaan bi aan heshiinnu oon wada noolaanuuna leeyahay nimankaan ninkaan u ogolaanaa ayib fa arsala wuu u cidiray lambarka afraad ilayhim xaggooda alrasuulu rasuulku wuxuu u diray ayaga sala allahu caleyh wasalama cuhmaana waa cuhmaan ibnu cafaan leanna cuhmaan ibnu madcuun waa horuu dhintay soo ma xasutaan cuhmaan ibnu cafaan markii madcuun markuu nebigu madiine soo galayba ayaamihii horuu dhinta ayib liyuclima suu u ogeysiiyo hum quraysh maqsadahu nebiga ujeedadiisa ya maqsadahu so idiin qori maaye ah, maqsidahu macnaheedu waxa weeye cumaan nimanka quraysheed intay u tagto waxaad u sheegtaa inaanaan dagaal u socon cumaraan u soconnaa waa dhammaysanayna waa noqonaynaa bas liyuclima suu u ogeysiiyo cumaan hum ayaga maqsidahu nebiga ujeeddadiisa wabashara nebigu waa u bishaareeya almustadcafiina dadkii la gumaysan jiray oo maka ku noolaa biqurbi lfatxi furasha inay dhowdahay dad muminiina ah joogay magaalada makoo deganaa oo ku haray oo aan welihii jiroonin oo mustadcafiin ah la gumaysan jiro gaaladu ay dhibi jireen qolyahaasna cuhmaano waxaad u sheegtaa in waadhow makala furan doono waana ana allaha allana mudhirun mid muujinaya inuu yahay diinahu diintiisa falamaa wasala markuu gaaray cuhmaan xageebu gaara maka markuu gaaray xabasat way xirtay hu asaga qurayshun quraysh xabsi bay geliyeenba dhab ninkii dhammaayo nebigu soo diray o yihi nimanka fariintaa u sheeg markuu magaaladii galay waa la qabtay way xireen marka fashaaca waxaa faafay cinda almuslimiina muslimiinta agtooda anna cuhmaana cuhmaan qutila in la dilay muslimiinta baa waxaa soo gaartay cuhmaan waa la dilay mana la dilina garo gaaladii baa haysata fa wuu u yeeray alrasuulu rasuulku sala allahu calayh wasalam annaasa dadkii maqa nin buu watay kun iyo shan boqol muxuu ugu yeeray lilbaycati heshiis baycadu waxa weeye inaan ballanno saas saasaa inoo ballana casharada in la akhriyaa inoo ballana waxa weye saas wey ama hala isa salaamo ayaan la islaamin taxta shajaratin geed hoosteed oo hunaaka halkaa ku taallay meeshaas xudaybiye geed ku taallay hoosteeda geeddaasuu nabigu fadhiyey saxaabadu marka ballan buu la gelaya jihaad iyo in diinta ilaah loo gargaaro iyo inaan la cararin iyo arrimaha noocaas waa midda qur-aanka ilahi ku sheegay laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati geed hoosteed geed hoosteed waa geeddaan wey dadkii meeshaa nebigaa baycada kula galay ilahay waa ka wada raalli noqdo kulligood ilahay baa ka raalli noqday muxuu kula ballamay calaa an yafiruu inaysan cararin ma ballan ilaahay baa haddaynu dagaal gallay inaydan cararayn oo gaalada la dagaalanno haa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi tan albaycatu ee bayca heshiiska baycata ridwaan raalli ahaanshaha baycadiisi as-ilatun su-aalo maa sababu qaswati alxudaybiyati xudaybiya duulimaadkeeda sababkeedu muxuu ahaa hal xada nebigaa soo baxay asagoo cumro raadinaya soomaahin u socda hal xadaat ma dhacday bayna alfariiqayni labada kooxood dhexdooda xarbun dagaal maya maadaa arsalat maxay u soo dirtay qurayshun quraysh lirasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalama bacda bacdamaa muddo bacda wusuulihi gaaritaankiisa ka gadaal alxudaybiyata xudaybiya uu soo gaaray rasuul bay usoo dirtay man arsala yuu u diray rasuulku ilayhim ayaga xaggooda alrasuulu rasuulku sal alla alay wasalam maadaa facalat maxay ku samaysay qurayshun quraysh bicumaana xabasatu waa xabs maadaa facala rasuulu rasuulku muxuu sameeyey sala allahu aleyh wasalam xiinamaa shaaca markuu faafay qatlu cuhmaan cuhmaan dilkiisa markii la faafiyey nebigu muxuu sameeyey addarsu araabic walcishruun darsiga labaatan iyo afraad sulxulxudaybiya waa loo diiday nebigii soomaha inuu meeshii galo heshiis baa dhacay marka waa isla meeshii baan weli ku jirnaa xudaybiya nebigii iyo waxaa heshiiyey gaaladii heshiiski waa kana marka lamaa calimat markay ogaatay qurayshun quraysh bibaycati ridwaani raalli ahaanshaha heshiiskiisii khaafat way cabsatay calaa nafsihaa nafteeday u baqday waxay is idhaahdeen kun iyo shan boqol oo ciidan oo wada dagaalyahan ah oo nebi maxamed xataa dhididkiisa iyo dhacaankiisa leefayso say u jecel yihiin oo weysadiisa leef waxa weyaan ismarmarinaysa oo inuu maanta dagaal la gallay ka guulaysan mayno hoos la barma idiin qabta fii haadihi alkaswati duulimaadka dhexdiisa nasala waxaa soo degay qowluhu tacaala ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula bayactamayo nebi maxamed oo baycada kula gelaya waa raggan iyo meesha jooga inamaa yubaayicuuna waxay la gelaya la bayactamayaan allaaha alle yadullaahi ilaahay gacantiisu fowqa aydiihim gacmahooda dusha ayay ku sugnaatay wa qowluhu tacaala ayaa soo degay hadalka alle laqad radiya wuu ka raali noqday allaahu alle can ilmu'miniina mu'miniinta id waqti yubaayicuunaka ay beeca kugula gelayeen taxta shajarati geedda hoosteeda waqad amara nebigu waqad amara wuu faray cumaru cumar biqadci shajarati ridwaani raalli ahaanshaha geeddiisii geeddeedii in la jaro geeddaas fii zamana khilaafatihi waqtiguu khilaafadaya xilka hayay nebigu waa dhintay waag dambe abuubakar baa xilka qabtay wuu dhintay cumar warkuu markuu xilka hayo wuxuu arka dad badan oo kusoo noqnoqon haya geedii nebigu heshiiska saxaabada kula galay oo kula bayctamayoo baraka iyo wax loo soo aadayo geediiba wuu jarayba lamaa ra-aa markuu arkay annaasa dadka yatabarakuuna inay barakaysanayaan biha ayada ayib casharkaan noqono fa arsalat way dirtay cuhmaana cuhmaan bay sii daysay iyo waman dadkii macahu la jiraankii ah cuhmaan xaggee bay usii daysay awalba ayadaa xabsi u qabsatay quraysh soo ma ahayn markay ogaadeen nebigu inuu saxaabadii isugu yeeray heshiis la galay inay dagaalamaan oo aan la cararin ayay waxay samaysay cumaan iyo dadkii la socday bay sii daayeen waxay orod meeshaadi aad kow wa dalabat waxayna codsatay asulxa heshiis maxamedow aan heshiis galaali fa tama waxaa dhammaystirmay baynahumaa dhexdooda heshiiskii baa dhammaystirmay bishuruudi shuruud allatii taasoo araadat ay doontay haa iyada qurayshun quraysh calaa lisaani rasuulihaa ninkii ay soo dirtay carabkiisana ay ku doonto adaan naga wakiila yidhaahdeen intaan iyo intaanna u gudbi heshiiskeennu shuruudaanu leeyahay marka maxamed ku dul akhri wahiya shuruudii waata shuruuddii la galay heshiiska wadculxarbi dagaalka in la joojiyo weeye cashara siniin toban sano inaan dagaal dhex marin nebi moxamed iyo qolyahan reer quraysheed gaaloo dhan ma aha waa kufaar quraysh dima ka deganayd bes iyo ciddii heshiiska la ahayd markaasoo xaliifka la ahayd inaynan toban sano dagaalamin ma ballan ba ahaa inoo kala qorkow wa an ya'mana inay aamin siiyaan annaasu dadku bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale maxaa loola jeedaa tobankaa sana in la isnabadgeliyo oo aan qofna qof dilin idinka muslimiinta hana laynina annaguna idin dili mayno wa an yarjica inuu noqdo canhum xaggooda nebigaa noqonaya haadaa kan alcaama ee sanadka ah hadda soo nebigu cumro uma socdo magaalada dusheeda ma degana noqaa layi shuruudda heshiiska waxaa ka mid a sanadkan ma cumraysanaysid magaaladaadii madiine ku noqo maqa shardi baa haysaan toban sane inaan la dagaalameen kow in nabadgelyada lagu dadaalo aan la islaynin labo hadda inuu noqdo sanadkan uusan cumraysan cumradii way diideen saddex afar wa anlaa yarudduu inaysan soo celin gaaladu man ruuxii ataa u yimaada hum ayagoo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah. wa an yarudda nebigu inuu celiyo muxamedun muxamed man ruuxii ataahu u yimaada hu nebiga min qurayshi quraysh uga yimaada gardarre intay ka qabaan waxay yidhahdeen shuruuddeenna waxaa ka mid ah qofkii magaaladaada madiina kasoo tago annaga maka noogu yimaada ma laguu soo celinaya haddaad u baahan tahay annaga laakiin kii naga soo tago adiga madiine kugu yimaada waad noo soo celinaysaa baa le caqligu muxuu keeni lahaa inay alaqal yidhaahdaan annaga wixii naga yimaadana noo soo celi adiga wixii kaa yimaadana waa kuu soo celinaa soo maaha may wixii annaga naga yimaado oo naga soo fakada xataa hadday islaamaan oo adiga kuu yimaadaan soo celi wixii laakiin adiga kaa soo taga ama muslim ha noqdeen ama diinta ha ka baxeen oo gaala noo noqdeen ma lagu soo celinayaa l hawshaasay keenay ayib lambar buu halkaa qabtay qaaluu waxay ku yidhaahdeen saxaabadu lirasuuli rasuulka sala allahu caleyh wasalam kayfa naruddu sidee baan ugu celinaynaa ilayhim gaalada xaggooda man ruux jaa-anaa noo yimid musliman asagoo muslim ah walaa yarudduuna ayaguna aysan soo celinaynin man ruuxii jaa ayaga u taga hum ayaga murtadan asagoo diintii ka baxay faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi dushiisa ha ku sugnaato asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye man ruuxii dahaba taga oo minaa inaga inaga mid ah abcadda ha fogeeyo hu asaga allaahu alle qofkii nebi maxamed iyo madiine kaba tagaba oo ka dal doorsadoo makadaas ay gaaladu haystaan aada ilaahay ha fogeeyo maba u baahninba waman ruuxii jaa-anaa noo oo minhum ayaga ka mid ah oo islaamay oo faradadnaa aanu celinno hu asaga ilayhim ayaga xaggooda fasayajcalu wuu u yeeli doonaa allaahu alle lahu ruuxaas farajan faraj khayr qaba iyo wamakhrajan meel u ka baxo ilaahay baa meel u ka baxa siin doona fatabaayaqa way ciriiryameen almuslimuuna muslimiintii baa ciriiri ka dareemay min haadihi tan ashuruudi ee shuruuda ah shuruudan adag oo la gelayo oo nebigu uu qaatay baa muslimiintu ciriiri ka dareemeen walaa siyamaa waxaa kuba sii jirinba ugu darnayd mancahum u diididooda min adawaafi loo diiday dawaafka ay ku wareegaan bilbeyti kacbada tasaba u darnaydba in kacbadii loo diido inay ku dawaafaan kow iyo qof muslim oo gaalada kasoo fakaday in la celiyo labadaasaa ugu darray lambar hoose midiin qabanaya qaaluu waxay ku yidhahdeen gaaladu lahu nebiga yaa muxamedu muxamedow innamaa shayga xasala xasilay qaama waxaa uu istaagay bihi asaga assufahaa u wax magarato mina annaga naga mida ah, wax magarataa u istaagtay fabcad noo soo dir ilaynaa xaggeenna biman ruuxii asarta aada qafaalatay fa qaala wuxuu yidhi xataa tursiluu ilaa a soo dirtaan man dadka cindakum agtiinna ku sugnaaday ma soo dirayno fa arsaluu way soo direen cuhmaana cuhmaan iyo waman dadkii macahu la jirankii ah wakaanuu waxayna ahaayeen casharatan toban cuhmaan iyo dadka la jiray toban bay ahaayeen ayib wa fii rujuucihi soo noqoshadiisa nebigu uu soo laabtay sala allahu calahi wasalam min alxudaybiyati xudaybiya uu ka laabtay xaggee u socdaa madiina u socda leanna maka loo diidiyey ma baxaysi ma geli kartid ba l shuruud buu ku gala waa la celiyey nasalat waxaa soo degtay calayhi dushiisa suuratu lfatxi innaa fataxnaa laka fatxa sooma taqaanaa suuraddaasaa soo degtay markuu xudaybiye ka noqday madiinana usii socday jidkay ku soo degtay sanadkee weeye waa sanadkii lixaad xaggee buu ka noqday xudaybiya xaggee u socdaa madiina xaggee loo diiday maka inuu galaa loo diiday suuratulfatxi meeshay kusoo degtay maantaad ogaatay beri kamaal haddaad aragtay waad garanaysaa meeshay kusoo degtay fa farixa way ku farxeen almuslimuuna muslimiintu bibushraa fatxi makkata maka furashadeeda bishaaraynta la isugu bishaareeyo inaa fataxnaa laka fatxan la yidhi wa calimuu way ogaadeen annahum ayaga laabudda laga maarmaan inay tahay an yadkhuluu inay geli doonaan haa mako aaminiina xalayihim kuwa nabad qaba muxaliqiina xalayihim kuwa xiray timahooda xiray ru-uusahum madaxooda bacda daalika markaa kabacdi asbaxa waxay noqdeen almuslimuuna muslimiintu axraaran kuwa xor ah awal ma ahaayeen addoomma ilah ba cidna addoommo ahayn lakiin dee awal meeshay rabaan ma mari karin maka looma ogolayn hadda laakiin toban sano heshiisaa la saxiixday meel kastoo qofka muslimka aan maraya inaan la dilin baa la saxiixday xor bay noqdeen marka yarjicuuna way soo noqonayaan yaruuxuuna way soo caraabayaan wayeji way imaanayaan kayfa shaa u doonaan madiinay tegayaan markay tegayaan meeshay rabaan bay marayaan wacaduma waxaa weynaaday nufuudu nabiyi nebiga fulintiisa sala allahu calayh wasalam awooddiisa iyo sua u shaqaynaya nebiga aad bay u weynaatay wa kataba wuu qoray ilaa muluuki duwali dowladaha boqoradoodii almujaawirati ee deriska la ahaa libilaadi alcarab carabi dhulka carbeed reer faris iyo reer rom iyo dowladihii kaleo aan carabta ahayn oo gaalada ahaa ayuu waraaqa u qora yadcuuhum asagoo ugu yeeraya ila lislaami islaamka fa minhum dowladii waxaa ka mid ahaa man duul aslama islaamay ka najaashiyi sida najaashi oo kale melikilxabashati boqorkii xabashida ahaa wa minhum waxaa ka mida man duul radda u jawaabay nebiga raddan jawaab jamiilan quruxsan ka hiriqla sida hiriqla kale halkaa lamar ma idiin qabta lamaa wasala markuu gaaray kitaaburasuuli rasuulka kitaabkiisii kitaabka rasuulka waa maxay waa waraaq u diray ilaa qaysara qaysar markuu gaaray qaala wuxuu yidhi unduruu eega min qowmihi tolkiisa axaddan qof oo nas'aluhu aan weydiinno canhu xaggiisa ninkan warqadaana ka timid maxamed ah bal waxaad soo eegtaan wax ay isku qabiil yihiinoo aan ka waraysano aan dhahno bal ninkan xaaladiisa nooga war wa kaana abuu sufyaan ibnu xarbin abuu sufyaan ibnu xarbi baa wuxuu ahaa qabla islaamihi islaamnimadiisa ka hor bishaami shaam mid ku sugan abuu sufyaan oo gaal ah oo shaam ku sugan maca bacdi lmushrikiina mushrikiinta qaar ka mid ah la jirankooda fii tijaaratin ganacsi fajaa uu way u yimaadeen bihi asaga iyo wa biasxaabihi asxaabtiisa abu iyo raggiisi baa loo yimi fasa'alahu sa'alahu qaysaru qaysar baa wuxuu weydiiyey can nasabi nabiy nebiga nasabkii sala allah alayh wasalam kow nasabkiisa ka war wa can sifaatihi tilmaamihiisa labo wa akhlaaqihi dhaqankiisa saddex wa calaamaati nubuwati astaamaha nebinimada afar faajaaba abu sufyaan abu sufyaan baa wuxuu ku jawaabay biannahu nebigu mutasifun mid ku tilmaaman inuu yahay biha tilmaamahaas kullihaa dhammaantood faqaala hiriqlu hiriqla wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay maa waxa taquuluhu aad leedahay xaqan mid dhab ah fasayamliku wuu hanan doonaa mowdica qadamaya labadayda lugood meesha hadda haddaan ku hayo shaam ah wala ninkaas waa imaan doonaa waqad calimtu waan ogaaday annahu asagu nebiyu nebi inuu yahay mabcuuhun lasoo dirayo walaakin maa kuntu ma ahayn adunnu mid maleeya annahu asagu fiikum dhexdiin inuu ahaan doono inuu nebi yahay ninka waa i muuqataye laakiin idinka carbeed baa nebi laydinka soo diraya umaba qabinba waxaan islahaa nin kaloo ahlu kitaaba lasoo diri doonaa intaasuu sheega marka kaasi qaysar ruumi hiriqla marka waa qaysar ruum ruumkii ugu weynaa walmuqawqis xaakimi misra misrkii maamulayay ah fawqiis masir buu hayste isaguna hadal fiican buu ku hadal lambar labo lamaa qara'a almuqawqis markuu akhriyay kitaaba nebiy nebiga hadalkiisa sal alla aleyh wasalam qaala wuxuu ku yidhi lirasuuli ninkii fariinta waday maa manacahu maxaa u diiday in kaana nebiya nebi hadduu yahay an yadcuwa inuu habaaro calaa man dadka khaalafahu khilaafay oo wa akhrajahu uu ka saara min baladihi dhulkiisa fa qaala wuxuu yidhi alrasuulu rasuulku alasta miyaadan ahayn tashhadu mid qiraya anna ciisaa ciise rasuululahi rasuulkii alle inuu yahay falimaadaa maxaybuusan lam yadcu u habaarin calaa qowmihi tulkiisa xiina araaduu markay dooneen qatlahu dilkii xataa rafaca ilaa uu kor yeelay hu ciise allaahu alle ileyhi xaggi qaala wuxuu sadaqta run baa sheegtay anta adugu cidda uu la hadlaya waa ninkii nebigu soo diro rasuulka nebiga u ahaa xakiimu nin wanaagsan baa taho jaa-a ka yimid min cindi xakiimin <coughs> ruux wanaagsan agti uma kataba wuu qoray linebiy nebiga sal alla alay slam buu waraaq u qoray yaquulu asagoo leh waqad calimtu waan ogaaday anna nabiya nebi qad baqiya inuu haray wa kuntu waxaan ahaa adunnu mid maleeya annahu asagu yakhruju inuu ka soo bixi doono min ashaami shaam waqad akramtu waan karaameeyey rasuulaka ninkaad ii soo dirtay wabacadtu waxaan kuu soo diray laka adiga bijaariyatayni laba addoomood oo min alqibdi qibdiyiinta ka tirsan waqlyihii ree fircoon wa ahdaytu waxaan kuusoo hadiyeeyey laka adiga baqlatan baqal tarkabuho aada fuushid kaanat waxay ahayd asayidatu maariyatu maariyadii sayidadda ahayd ixda aljaariyatayni labada gabdhood mid ka mid ah tasara wuu addoomaystay biha iyada annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalam wuu reeraystay fa jaa-at waxay la timid minhu nebiga xaggiisa biwaladihi ilmihiisa ibraahiima ibraahim calayhi salaam wiil ibraahim la yihahda nebiga u dhashay wa minhum waxaa ka mid a gaaladii uu nebigu waraaqaha u qoray man duul radda u jawaabay raddan jawaab qabiixan foolxun oo wa ahaana sharafta ka qaaday rasuula nebiy nebigu dadkii uu soo diro ergadaha sal alay wasalam kalxaaris ibna abi shamir oo kaleeto shamar oo kaleeto alghasaani wa kisra alfurus furus madaxweynaheedii oo kaleeto asilatun su-aalo maadaa camilat maxay samaysay qurayshun quraysh bacda an calimat markay ogaatay ka gadaal baycata ridwaani raalli ahaanshaha baycadiisii way baqday maa shardu sulxi maa shuruudu sulxi heshiiska shuruudiisu maxay ahayd maadaa nazala maxaa kusoo degay cala rasuuli rasuulka sala allahu calayi wasalam fii ahnaa'i rujuucihi soo noqoshadiisa dhexdeeda min alxudaybiyati xudaybiya uu ka soo noqday kayfa asbaxa sidee bay ahaadeen almuslimuuna muslimiintu bacda dalika markaa ka bacdi asulxi heshiiska maadaa camila muxuu sameeyey alrasuulu rasuulku sala allah alay wasalam bacda dalika marka ka bacdi hal aslamuu miyay islaameen khulaasatu sanati saadisati sanadkii lixaad gebagabadiisa fi sanati saadisati sanadkii lixaad dhexdiisao min alhijrati hijrada ka tirsan xadaat waxaa dhacday qaswatu bani laxyaan laxyaan qolyaha reer bani laxyaan duulimaadkooda kow liqadrihim ballanka baxooda walam yakun ma ahayn fiihaa dhexdeeda xarbun wax dagaal ah uma kaswat lkaabati duulimaadkii ghaabo ayaa dhacay xasharad waxaa dhacday fiihaa dhexdeeda munaawashaatun wax isku tuurtuurin uma gaswat lxudaybiya <coughs> duulimaadkii xudaybiya kharaja wuu baxay alrasuulu rasuulku sala allahu alayhi wasalam ilayhaa xaggeeda wa macahu rasuulka la jirankii waxa ahaa alfun kun iyo wakhamsumiatin shan boqol oo min asxaabiha asxaabtiisa ka mid ah bilaa silaaxin hub la-aan fa manacat way u diiday hu nebiga qurayshun quraysh fa arsala wuu u cidiray lahum ayaga cuhmaana cuhmaan liyuclima suu ogeysiiya hum ayaga biqasdihi nebiga ujeeddadii calayhi salaatu wasalaam fa xabasat way xanibtay hu cuhmaan qurayshun quraysh wa shaaca waxaa faafay cinda almuslimiina muslimiinta agtooda annahu amar yashaaniye qad qutila cuhmaan in la dilay ama anahu qutila in la dilay annahu cuhmaan qutila in la dilay fa baayaca wuu la baayactamay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu la heshiiyey asxaabahu asxaabtiisa taxta shajarati ridwaani raalli ahaanshaha geediisii hoosteeda calaa an yafiruu inaysan cararin filxarbi dagaalka dhexdiisa fakhaafat way cabsatay qurayshun quraysh wacaqada wuu guntay beyna alfariiqayni labada kooxood dhexdooda sulxun hushiis heshiis bishuruudin shuruud laakiin minha waxaa ka mid ah shuruuda wadculxarbi dagaalka in la joojiyo la dejiyo cashara siniin toban sano sanawaatin toban sano wa ta'miinu nnaasi dadku inay isnabadgeliyaan farajaca way noqdeen almuslimuuna muslimiintu wanazalat waxaa soo degtay fii ahnaa'i rujuuci rasuuli rasuulka soo noqoshadiisa dhexdeeda suuratulfatxi ayaa soo degtay fa farixa way ku farxeen almuslimuuna muslimiintu fadxiga suuratulfatxi ay ka hadlaysana waa sulxulxudaybiya sida raajix ah wa bacda haadaa kan gadaashiisa asulxi ee heshiiska asbaxuu muslimiintii waxay noqdeen axraaran kuwa madax bannaan yadhabuuna tegaya wayaji-uuna imaanaya xayumaa meel allaale meeshii shaawu ay doonaan wamtadda waxaa ballaartay nufuudu rasuuli rasuulka awooddiisa sala allahu caleyh wasalam fa kaataba wuxuu wax u qoray almuluuka boqorada yadcuuhum asagoo ugu yeeraya ila diini diintii alislaamiyi ee islaamka ah wa aslama bacduhum boqorada gobolkoodna way islaameen wallahu aclam sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmain